alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira baabka sagaaliyo afartanaad baabu ijraa'i axkaami annaasi cala aldaahiri wa saraa'iruhum ila allahi tacaala ay hada baabu ijraa'i axkaami annaas kani dadka axkaamtooda in lagu socodsiinaayo cala aldaahiri sida muuqatee daahirkaa lagu socodsiinaayo wixii ka muuqda in lagu xukumaayo lagu socodsiinayo wa saraa'iruhum ila allaahi tacaala wa saraa'iruhum sirahoodiiy waxay qarsanayaane baatinka ahina ila allaahi tacaala ay mawkuulatu ila allaah ama mufawadatun ila allah xagga allah baa loo bandhigayaa allah isagaa korreeye axkaamta adduunyadu waxay ku dhisantahay daahir waxa muuqda mawduucani waa mawduuc muhim ah marka axkaamta adduunyada iyo axkaamta aakhiro farqa u dhexeeya axkaamta adduunyo waa daahir waxa muuqda markaa wax lagu xukumaa wixii baatina ilaahay baa ku shaqa leh maxkamadda aakhiro uu ilaahay khalaa'iqda kale xukumaayo daahir iyo baatinba waa ku kala xukumayaa laakiin maadaama dadku aynay ghaybka ogeyn oo waxa qarsoon aynay ka warqabin axkaamtii adduunyada waxaa lagu xidhay uun waxa muuqda laba ruux hadday gar naqsadaan oo midna gartii uu si fiican u sheegto midna gartiisii uu sheegan waayo wax ka mida kaa garta markaa sida fiican u sheegtay isagaan gar lahayn baa dhici karta in isaga loo xukumo waayo dee dadka uurkooda waxa ku jiriya waxa qarsoon axkaamta adduunyadu kuma xidhnaa axkaamta adduunyadu waxay ku xidhan tahay cala daahir saasay ku xidhantay saas aawoodeed qofka hadduu markaa waxa weeyaan wax yidhaahdo waxaas xukunkay ka muuqda ayaa la siinaya walow haba yidhaahdo anigu sidaa muraadkaygu ma ahayn yacni saynu axaadiista iyo adilada uu soo aruurin doono sheikhu aynu ku arki doonno qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi fain taabuu haddii ay toobad keenaan gaaladu haddii toobad keenaan wa aqaamuu asalaata salaadana ay oogaan wa aatowu zakaata zakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeya oo bimacnaa waxba ha yeelina hana dilina hana laynina waxay ku xidhan tahay islaamnimo inay muujistaan oo gaalnimadii ka toobad keenaan daahiranna salaaddii iyo sakadii la yimaadaan hadday sidaas sameeyaan waxay noqdeen qaar dhiiggoodu dhowran yahay sharcan in wax la yeelaana aynay bannaanayn walow qalbiga hadduu doonaha ku qarsanayo munaafiqnimo iyo gaalnimaha ku qarsanayabe waxaa lagula dhaqmayaa waxaa ka muuqda marka qaacidadaas waa qaacida muhima oo khayr iyo sharba waxaa dadka ka muuqda lagula dhaqmaya xadiiska saddex boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqole wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal cabdullaahi bnu cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah umirtu waxa lay amro lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la diriro la dagaalamo oo la jihaado ayaa lay faray ama lay amray xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah ay biannahu laa ilaaha ila allah mid la caabuda inaanu xaq ahayn allah mooyaane ilaa isaa ka qirayaan antuna waa mukhafafa min athaqiila annahu ay ana sha'na yacnii arrinku laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq ma aha weeye allah mooyaane allah oo qura in la caabudo ayaa xaq ah wa anna muxammadan iyo ilaa ay qirayaan in muxammed calayhi salaatu wasalaam rasuuluullah allah rasuulkiisii inuu yahay rasuulkii allah soo dirtay inuu yahay sidaana ilaa ay ka qirayaan oo labada shahaado ay qirayaan wa yuqiimu asalaa iyo salaadda ilaa ay ka oogayaan oo ka taagayaan oo siday tahay ula imanayaan wa yu'tu zakaa iyo ilaa zakada ay bixinayaan shahaadataynka iyo salaadda iyo zakada saddexdaa arrin ilaa ay la imanayaan inaan la diriro dagaalka ku wado ayaa lay amroo lay faray fa idaa facaluu dalik fa idaa facaluu markay sameeyaan daalika madkuurkaa la soo sheegay ismu ishaaru muxuu ku dhacayaa madkuur buu ku dhacayaa mid la soo sheegay kaa la soo sheegay hoosta wuxuu ka yahay mutacadid mid cadad u saaxiiba waayo waa shahaadatayn iyo salaad iyo zako laakiin madkuur lafdiga wuxuu ka yahay yacni mufrad ismu ishaaruhuna lafdigiisu waa mufrad marka madkuur buu ku dhacaya fa facaluu markay yeelaan ay sameeyaan dalika madkuurka la soo sheegay oo ah shahaadateynka iyo salaadiiyo zakada casamuu minnii waxay iga ilaaliyeen oo iga dhowreen dimaa'ahum dhiigagoodii dhiigagoodii bay iga ilaaliyeen wa amwaalahum iyo xoolahoodiiba way iga dhowreenoo waa iga ilaaliyeen ilaa bixaqi alislaam yacnii xaal axwaasha ka mida way iga ilaaliyeen dhiigagoodii iyo xoolahoodaba ilaa bixaqi lislaami xaqa islaamnimo xaalay ku dheehan yihiin mooyaane islaamka xaqiisa xaalay ku dheehan yihiin oo laga jarayo mooyaane xaal walba waa iga ilaaliyeen dhiigagooda iyo xoolahoodaba wa xisaabuhum cala allaahi tacaala xisaabtooduna cala allaahi tacaala allah baa isku waajibiyey ama cala allaahi tacaala calaa bimacnaa ilaa ay ila allaahi tacaala xagga allah bay ahaatay tacaala allah isagaa korreeye muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskan waxaa laga daliishanayaa maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay faray dadka inaan la diriro ilaa ay shahaadataynka la imanayaan salaadiiyo zakadana ay samaynayaan oo salaaddii oogayaan zakadana bixinayaan ma waxaa looga jeedaa daahiran wa baatinan ilaa arrinka ay ka samaynayaan oo kala imanayaan oo shahaadadii ay caqiidaynayaan afkana ka odhanayaan salaadiina yacni liajli illah ay ula imanayaan iyo sakadii marka daahiran waa baatinan miyay u taallaa maya axkaamta adduunya daahir bay ku xidhan tahoo innagu ma ogaan karo shahaadateynku ku dhawaaqaya ma dhab bay ka tahay mise beenbeen bay ka tahay waa munaafiq ashahaadanaya mise waxa weeye dhab bay ka tahay ma kala garanayo daahir bay ku dhisan tahay waxa ka muuqda riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray xataa yaquulu laa ilaaha ila allah ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah faida qaaluuha faqad casamuu minii dima'ahum amwaalahum alxadiis marka umuurahani daahiran inay u dhacayaan dhab iyo beenbeen eh, mid kastaba ha uga dhacdee in xukunku sidaa ku xidhan yahay baa laga qaadanaya hadday intaas markaas sameeyaan oo daahiran kala yimaadaan dhiiggoodii xoolahoodiiba waa dhowran yaho waxay noqonayaan macsuumu dami waalmaal yacnii dhiiggoodii xoolahoodu miday xaaraan tahay in lagu xadgudbo oo dhiiggooda la daadiyo xoolahoodana la qaadaa inay xaaraan noqonayso waxaa laga reebayaa un bixaqi lislaam xaqi islaamnimo inay ku dheehan yihiin mooyaane xaqa islaamnimo waxaa looga jeedaa wixii markaa dee diinka ay kaga xadgudbaan cuquub ahaan waa laga jarayaa sida xad xuduudda ka midu ku dhacay waxbuu xaday gacantaa la goynayaa waa sinaystay guur hore ma soo marin waa la jeedlayaa waa sinaystay guur horuu soo maray waa la rajminayaa kullu daalika waa bishuruutiha waxay ku dhacaysaa shuruuddeedii bay ku dhacaysaa shuruuddu inay dhammaystiran tahay waa la eegaya wahaakada haddii cid marka ay eh, yacni xoolo inuu bixiyo ay ku waajibtay uu isagu manciyo waa laga qaadayaa cida nafaqadoodiiyo masruufkoodu waajib ku tahay ayuu bixin waayey waa laga jarayaa yacnii diyuun cidi ku leedahay oo uu markaa eh, hayo ayuu iska bixin waayey waa laga goynayaa xoolihiisii baa laga jaraya waa xuquuqdii markaa islaamnimadu waajibisay hadduu marka waxa weeye markaa ama wax ku waajiba ka tago ama wax xaaraana ku dhaco taas iyada waxay noqonaysaa in laga fuliyo saas aawadeed baa looga soo reebay ilaa bixaqi lislaam tacsiiraadku waa la mid waayahay xadiiskan waxyaalaha laga daliishaday waxaa ka mid mida taariku salaadku hadduu salaaddii la iman waayo oo la amro oo uu diido marka dambe in loo dili karo salaadda tegitaanka uu ka tegay taas yada ah a'immada qaarkood waa u daliishaday waxaa kaloo loo daliishaday zakada cid markaa shawka iyo awood lihi oo beled ku sugani hadday diiddo oo bixin weydo walow waajibnimadeedaba ha qirsanaatee ay yidhahdaan annagu wax zakaa bixin mayno wax zakaa bixin mayno inay ku dagaalamayaanna ay muuqato waa lagula dagaalamayaa haddii shawkiya awood aynay lahayn ee xukunkana ay ku hoos jiraan xukuumaddii islaamka ahayd xaakimkaa xoog kaga qaadaya waakii xadiiskii sheegaayey sunanku min xadiisi bahzi bni xakiim can abiihi can jaddi waxa uu tilmaamaya waman manacahaa fa innaa aakhiduuha wa shatra maalih inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxii sakada diida oo bixin waaya sakadii buu manciyey fa inna aakhiduuha annagu waa ka qaadaynaa yadii iyo wa shatra maalihi qayb kaloo xoolihiisa ka mida oo taksiir looga qaadayo kaasi waa haddii aanu markaa mumtanic bishawka aanu ahayn oo kuma dagaalamayo isma daafacayo maxna la yeeli maaye xukuumaddii intay timaaday xoolihii ku waajibay zakada ahaa ee ku baaqday xoog kaga qaadaysa taksiir kalena way ku dari kartaa hadday laakiin markaa is urursadaan oo ku dagaalamayaan markaa waa lagula dagaalamayaa cidda kula dagaalamaysana waa ayo waa xukuumadda islaamka aba kula dagaalamaysa yacnii fardi arrinuu iskaga tallaabsan kara ma aha oo odhanaya qofkani sakadii u bixin waayo xoog baan kaga qaadaya zakada ama koox intay is urursato ay odhanaysa markaa aan xoog kaga gurno sakadii waayo ta noocaasa fasaad baa ka dhalanaya markii horena ciddii u xil saarayd maaha markii wakhtigii saxaabada abubakar wakhtigiisii dadka qaarkood sakada ay bixin waayeen carab badani ay riddowday oo diinkii ka noqdeen qaarkood cibaadatul awthaankii ku laabteen oo ku noqdeen waxaa jiray dad markaa sakada bixin waayo iyagu sakadii inaanay dafirsanayn waajibnimadeedii ay ka muuqato sida kalena aan u ridoobin shay kaloo kufriya lama iman laakiin zakadii way bixin waayeen shawkana way lahaayeen ya waa qorada markaa ishkaalka ku yara samaysay mas'aladoodu ishkaal ku samaysay cumar yacnii kuwii ridoobee diinka ka noqday iyo kuwii zakada inkiray oo juxuudka la yimi oo dafiroo yidhi zaka waajib ma aha iyagu ishkaal ma leh waa min alwaadixaat ashyaada cadcad bay ka mid tahay waadixa laakiin masalada cumar ishkaalka ku samaysay maxay ahayd cid sekadii waajibnimadeedii qirsan laakiin haddana sekadii bixin weyday shawka iyo awoodna leh waatuu ku yidhi markaa cumar abuubakar uu ku yidhi sidaad ula dagaalamaysaa cid ashahaadanayso markaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu allah cid odhanaysa saad ula diriraysaa abu bakar xadiiskan ma haynin riwaayadan sheegaysa wa yuqiimu asalaata wa yu'tu zakaa xadiiskan wuxuu hayey umirtu an uqaatila annaasa xata yaquuluu laa ilaaha ila allah faida qaaluuha faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha ama ila bixaqi alislaam dabeed wuxuu deliishaday abubakar bixaqi alislaam ama bixaqiha shahaadada xaqeeda fa ina azakaata xaqu lmaal zakadu waa xaqii xoolaha soo lagama soo reebin marka waxa weye ilaa bixaqi lislaam zakaduna waa xaqii xoolaha weeye xoolaha ku waajibin markaasuu yihi wallahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati waazakaah allah baan ku dhaartaye la dirire oo la dagaalame ciddii salaaddiiyo zakada kala geysay oo midna la timi midna ka tagtay saxaabadu nimankaa zakada ee awooddana isku daafacayo oo isku caabinaya iska caabinaya ciddii doonaysa xoog inay kaga qaado waxay ku ijmaaceen dagaalkoodu inuu markaa yahay mid mashruuca in yahay bay saxaabadii ku ijmaaceen culammadii ka dambaysana ijmaacaas ayay markaa ku tageen hadduu abuubakar hayn lahaa riwaayadan sheegaysaa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu azakaa dee waaba kaga sii caddaan lahaydba laakiin xadiidka riwaayadan sheegaya ma hayn saas aawadeed ilaa bixaqiha ama ilaa bixaqi alislaam ayuu deliishaday waa saas weye ahlucilmiguna waxay ijmac ku soo rareen cid kasta oo markaa shareecada wax ka mida ka tagta oo awood leh awooddaana isku daafacaysaa awooddaana isku daafacaysa oo mumtanicuun biquwa ah in xukuumadda islaamka inay la dagaalantaa inay mashruuc tahay bay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen waayahay wa xisaabuhum cala allaahi tacaala waxa baatinkoodiiyo wixii u qarsoon allah baa kala xisaabtamaya saas aawadee axkaamta adduunyadu inay daahirka lagula dhaqmaayo dadka lagu xukumayo ayaa laga qaadanaya umirtu an uqaatila annaasa annaas waa lafdi caam ah laakiin waxay yidhahdeen culammadu waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga caama khaasnimaana looga jeedaa lafdi guud baa la sheegay macno gaaraana loo jeedaa macnaha gaarki waa maxay macnaha gaarkee loo jeedaa waxa weeye in laga tilmaamayo waa gaaladii yacni marka aan ahlujizye ahayn gaaladan ahlujizye ahayn ciddii ahlu ah dagaalka lagu wadi maayo ilaa intay ka ashahaadanayaan oo ka islaamayaan hadday jizyadii oggolaadaan faraha laga qaadaya qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasulu walaa yadinuuna diin alxaqi min aladiina uutu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun mawdicu shaahid xataa yuctuu ljizya ilaa goormaa dagaalka lagu wadaya ahlu kitaabka dagaalka waxaa lagu wadayaa ilaa intay jizyada ama gibirka ka ogolaanayaan hadday jizyadii inay dhiibaan oggolaadaan axkaamta islaamkuna ku dareerto dagaalkii lagu wadi maayo waa laga joojinaya hadday islaamaanna waa laga joojinaya hadday islaamaanna waa laga joojinaya marka saas aawadeed bay shuraaxda axaadiistu ay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya ahlul awthaankii baa loo jeedaa aan iyagu ahlu jizye ahayn ee ciddii ahlu kitaab iyo majuus ah hadday islaamaanna dagaalkii waa laga daynayaa hadday jizyadii oggolaadaanna dagaalkii waa laga joojinaya waa laga joojinaya xadiiska saddex boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo kow wa can abi cabdillaahi taariq ibni ashyama radi allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul taariq ibni ashyam waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay man qaala laa ilaaha ila allah ku kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah wa kafara ka kufriya oo ka gaalooba bimaa yucbadu wixii la caabudana ka kufriya min duuni illaahi allah sokadii la caabudana ka gaaloobo ka kufriya xaruma maaluhu wa damuh xaruma xaaraan buu noqdaa maaluhu maaluhu xoolihiisu wa damuhu iyo dhiiggiisu labaduba xaaraan bay noqonayaan oo in xoolihiisa la qaadaa ama wax ka mida laga qaadaa xaaraan bay tahay in dhiiggiisa la daadiyo ama lagu tacadiyaana xaaraan bay noqonaysa wa xisaabuhu cala allaahi tacaala xisaabtiisuna cala allaahi tacaala allah baa isku waajibiyey waajibiyo ballanqaaday ama xagga allah bay ahaatay oo ilaahay bay marka loo bandhigaya ma looga hadhaya tacaala allah isagaa koreeya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa ku kasta oo yidhaahda laa ilaaha ila allah kana kufriya wax kastoo allaha sokadii la caabudo cibaadada la caabudayo ka kufriya dhiiggiisa iyo xoolihiisuba waa xaaraan marka laa ilaaha ila allahu waa la sheegaye shahaadadii risaaladu meeday waxay ahlucilmigu yidhaahdeen way iska raacaysaayo haddii mar la sheegay shahaadadii tawxiidka risaaladuna waa raacaysa oo labadu way isku lammaan yihiinoo waa mutalaasimaan qofkana marka waxa weeye haddii aanu labada la wada iman anfici mayso ha yeeshee islaamnimada qofku islaamayo marka hore miyaa loo shartiyaa labada inuu isku daro axkaamta adduunye marka la eegaayo midna waa anfaca qofka ay anfacayso aakhiro midna waa axkaamta adduunyo ma ku islaamayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo keliya mise ilaa uu ku daro wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah ma islaamaayo islaamnimadii daahiran uma guntana culammadu taa way isku yaro khilaafaan laakiin saxiixu waxay tahay in axkaamta adduunye marka la eegaayo hadduu laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo oo aanu ahayn gaalkani mid markii hore qiri jiray laa ilaaha ila allah shahaadadaa inuu ku dhawaaqay keliya ayaa islaamnimadii daahiran ugu sugnaanaysaa ta kale inuu ku dhawaaqana waa lagu laaziminaya hadduu ku dhawaaqi waayo yuctabaru murtaddan shahaadadii tawxiidku ku dhawaaqa gaal markii hore ashahaadan jirayna ma aho oo ahlu kitaabkao kale dee markii hore waa ashahaadan jireen oo ashhadu an laa ilaha ila allahu camal ahaan haba u khilaafaanbe afka waa ka odhan jireen say culammaduba naskareeyeen ee shuruuxulaxaadiis ay tilmaamayso oo a'immadu markaysa marka ay sheegeen saasnid marka hadduu shahaadada tawxiidka ku dhawaaqo gaalkaasina mid ashahaadan jiray aanu ahayn islaamnimadii waa loo xukumayaa daahiran waxaana lagu laaziminaya lagu khasbayaa wa ashhadu anna muxammadan rasuulullahna inuu ku daro ma ku dar mise kuma darin hadduu ku daro way dhammaatay hadduu ku dari waayo yuctabaru murtaddan inuu diinkii ka noqdaa la ictibaarinayaa oo inuu ku daro iyo in la dilo waxba kama dhexeeyaan oo murtadnimo loo dilo waxay culammadu yidhaahdeen marka la yidhaahdo qofka laa ilaaha ila allahu yidhaahda waxa weeye shahaadada kalena way iska raacaysaa oo labadan waa laba islaazima oo isku xidhan weeye oo ruux gaalnimo ku sugnaayoo diinkii islaamku soo gaadhay oo risaaladii nebi maxamed soo gaadhay oo dee shahaadadii rasuulka aan qirin ee towxiidka bes qiray aakhire ku badbaadi maayo axkaamta adduunyana daahir iyo baatin baa ku dhisantahy xataa dee markay laga hadlaayo culammadu waxay yidhahaan qofku sharti faasidu xataa ku islaamaya waayo baabkan waxa weeye waa yacni la waasiciyey hadduu sharti faasida xataa dhigto yacnii shardigaa faasidka iyadoo uu jiro ayaa islaamnimadii markaa u guntamaysa shardiga faasidkiina laaqibuu noqonaya laqwi masalan wuxuu yidhi waan islaamay bisharti inaan waxaa iyo waxaas aynay marka ikhusaynin ama aanan markaysa markaa la iman doonin ya waxa weeye siday ahlucilmiga qaarkood ay qabaan sida imaam axmed ibnu xambal wakhayruh waxay yidhaahdeen islaamnimadu waa ansaxaysaa xataa bisharti alfaasid shardigaa laaqi noqonaya islaamnimaduna sugnaanays xadiisku wuxuu tilmaamayaa ruuxii laa ilaaha ila allahu yidhaahda kana kufriya waxa allah sokadii la caabudo waxay sii caddaynaysaa macnaha laa ilaaha ila allah bay sii caddaynaysaayo alkufru bitaaquut weeye wa kafara bima yucbadu min duuni illah waa taaquudkii oo laga kufrinaayo taasna waxay ka mid tahay macnaha laa ilaha ila allahu ay keensanayso saas aawoodee afkaba ha ka yidhahdo laa ilaaha ila allahu iyo haddaanu taaquutka ka kufrin oo cidda allaha sokadii la caabudo cibaadadooda aanu ka kufriyin yacni ma noqonayo miduu dhiiggiisu dhowran yahay noqon maayo oo laba shayba dee laisku cadfo ya haddii laba shardi la ysku cadfo oo xukum laga dhaliyo xukunka jazaagaa shardigu goormuu xasilayaa marka labada shardi la wada helo ayuu dhacayaa ya labada shardi marka la wada helo ayaa xukunka jazaaga la helaya laakiin mid ahaan haddii la helo ka kale aan la helin xukunkaa jazaaga la heli maayo jawaabu shardigaasi mid dhacaya ma masalan hadduu nin yidhaahdo isagoo haweenaydiisi la hadlaya in kharajti ila suuqi wa kallamti fulaanan fa anti taaliqun haddaad suuqa u baxdo oo aad hebelna la hadasho waad iga furanta suuqii waa u baxday laakiin hebel lama hadlin ma furanta ma furmin suuqii umay bixin hebelkii baa guriga soo hormaroo daaqadday ka wada hadleen ma furanta furmi mayso labada oo isla socdaa waa inay dhacaan wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni waa ka saaxibulmaraaqi odhanaya hadduu ka tartiibsamo oo ka sababoobo shay laba sababood wuxuu ku dhacayaa labada sababood in la wada helo ee haddaan labadii sababood la wada helinoo labadii wada dhicina mid ahaan dhacaan xukunkaasi ka iman maayo hadda labada sharti waa maxay shardiga koowaad waa man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bimaa yucbadu min duunillah waa shardigii marka laa ilaaha illa allahu hadduu yidhaahdo laakiin aanu ka kufriin waxa allah sokadii la caabudo cibaadadooda aanu ka kufriin dee ma noqonayo miduu dhiiggiisi iyo xoolihiisu dhowran yihiin waa in labadii la wada helaa wa xisaabuhu cala allaahi tacaala marka baatinkii in ilaahay kala xisaabtamayo waxaan inay daacad ka dhab ka tahay inaynay ka ahayn inuu ictiqaadsan yahay inaanu ictiqaadsanayn yacni ilaahay bay u taallaa xadiiska saddex boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo laba wa can abi macbadin almiqdaad bni aswadi radia allaahu canhu qaal bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen miqdaad ibn alaswad waxaa la odhan jiray almiqdaad ibnu camrin baa la odhan jiray wuxuuse ku caanbaxay almiqdaad ibni aswad almiqdaad ibni aswad aswad markii hore tabani ku sameeyey waagii hore ayuu ka ilma yeeshay oo isugu abtiriyey isagoo aabbihiis aan ahayn oo sheegtay deedna sidiibu ku caanbaxay markii dambe waxaa dhacday in wakhtiyada qaarkood dee sidii hore uu ku caanbaxay loo soo naqliyo markii dambe tabannigii waa la buriyey sharcigu waa ibtaaliyey marka miqdaad ibnu camri baa la odhan jiray almiqdaad ibnu camrin marka waxa weeye waa saas weye qultu lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ara'ayta in laqiitu rajula min alkufaari faqtatalna miqdaad baa wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam ara'ayta iiga warran in laqiitu rajulan haddaan la kulmo nin ninkaasoo minalkufaari gaalada ka mid a faqtatalnaa dabeedna ninkii aannu dagaalanno islaynno ninkii baannu dagaalanno oo dirirnay waa islaynay fa daraba ixdaa yadaya bisayfi wuxuu ku dhuftay labadayda gacmood mid ka midu wuxuu ku dhuftay bisayfi seef buu ku dhufto fa qatacahaa gacantii buu igooyey uma laada waa yacni ciirsaday minii xaggayga wuxuu uga ciirsaday oo markaa igaga gabbanayaa bishajaratin geed fa qaala wuxuu ihi aslamtu lilaah waan islaamoo allaah baan isu dhiibay aan u hoggaansamay allah baan u islaamay a aqtuluhu yaa rasuula allah ma dilaa rasuulkii ilaahayow sidaas hadday dhacdo ninka caynkaasa ma dilaa gacantiina igoo gaal buu ahaa ya markii waxa weeye aan ku soo kediyeyna waa kan geedka ku gabbaday xaaladdaasuu deedna ku dhawaaqay ou yidhi aslamtu lilaah allah baan u islaamo isu dhiibay aaqtulhu yaa rasuul allah ma dilaa rasuulka ilaahay ow bacda an qaalaha markuu yidhi dabadeed kelmaddaa uu yidhi dabadeed ma dilaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa taqtulhu ha dilin ha dilin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow qataca ixdaa yadaya wuxuu gooyey labadaydii gacmood mid qadiyo waaqicoo dhacday maaha haddee wuxuu ka warramayaa hadday dhacdo oo sidaa ay u dhacdo bal ka warram labadaydii gacmood mid ka miduu gooyi suma qaala daalika bacdamaa qatacahaa sidaana wuxuu dabadeed yidhi markuu gacanta gooyey dabadeed ka hor ma odhan markuu gacanta igooyey dabadeed buu sidaa yidhi fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa taqtulhu ha dilin fa in qataltahu haddii aad disho fa fainnahu bimansilatika qabla an taqtulah fa fainnahu shakhsigaasi bimansilatika maqaamkaagi iyo buu ku sugnaanayaa qabla an taqtulahu intaanad dilin ka hor meeshaad adigu joogtay ayuu isagu markaa joogayaa ku sugnaanaya wa innaka adiguna bimansilatihi meeshiisaad ku sugan tahay qabla an yaquula kalimatahu alatii qaala qabla an yaquula intaanu odhan kalimatahu kelmaddiisii intaanu odhan allatii taasoo qaala uu yidhi kelmaddaa intaanu odhan meeshuu ku sugnaa ayaad adiguna markaa ku sugan tahay bimacnaa intaanu isagu kelmadda ku dhawaaqin gaal xarbiyu ahaa sow aha wuxuu ahaa miduu dhiiggiisu bannaan yaho mubaaxu dam ah adiguna waxaad ahayd mid macsuumu dam ah oo dhiiggaagu dhowran yahay kelmadda markuu ku dhawaaqay dagaalka dhexdiisaba ha ku dhawaaqee wuxuu noqonayaa macsuumu dam oo miduu dhiiggiisu dhowran yahuu noqonayaa adiguna waxaad noqonaysaa miduu dhiiggiisu bannaan yaho in qisaas laguu dilo ayaa bannaanaanaysa oo mubaax noqonaysa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa macnaa innahu bimansilatik macnaha uu leeyahay mansiladaadii iyo meeshaadii buu ku sugan yahay ay macsuumuddami waxaa loo jeedaa dhiiggiisa ayaa dhowran maxkuumun biislaamihi islaamnimadiisana waa la xukumay inuu muslim yahay dhiiggiisuna macsuum yahay ila mansiladaadu saasay ahayde markii hore markii hore saasay ahayd wa macnaa innaka bimansilatihi macnaha ay leedahay mansiladiisii baad ku sugan tahayna ay mubaaxu dami bilqisaasi liwarasati waxaad noqonaysaa miduu dhiiggiisu bannaan yahay oo bilqisaasi sabab qisaas sababteed dilis qofkaa loo dilayo aawadeed dhiiggiisu u bannaan yahay liwarasatihi warasadiisu ay qisaasanayaan laa annahu bimansilatihi fi lkufri loogama jeedo meeshii uu joogee gaalnimada ka joogay oo gaalka ahaa inaad adiguna gaal noqonayso laga tilmaami maayo wallaahu aclam intan dambe adigu culammadu awjuh bay sheegeen laakiin wejigani waa ugu fiican yahay imaamu shaafici baana saa ku fasiray aimo kalena waa ku raaceen imaamu nawowina waa sidii uu shaafici ku fasiray ayuu isaguna ku fasiray iyo aimo kaleba ku fasireen bacdii culammada ka midii waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa mansiladiisii baad ku sugan tahay cisyaankaad kala mid tahay kufriga yaanad kala mid ahaanbe isaguna cisyaanka madhnaantu markaa kaala mid yahay saana waa loo fasiraa weji kale oo bacdi ku xambaareen baa jiro hariib ah oo inay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa mansiladiisa ayaad ku sugan tahay adigu isaguna mansilada uu ku sugan yahay bimacnaa sida isaga tawxiidka loogu dhaafayo yacni midkiinna jihaadka loogu dhaafayo marka waxay ka dhigeen cagsiga arrin ka dhigeen calaa kulli xaal tafsiir noocaas tilmaamaya isagu waa khalad waayo cibaaradan in la adkeeyo waciid laga dhigay iyo goodi baa la rabaye in baabulwacdi laga dhigo wa kaannahu wanaag loo ballanqaadayo muraadku ma aha in laga cabsi geliyaa la doonayo oo miqdaad arrinka aanu ku tallaabsan laakiin arrin ka qayb qaadanayaba inuu horeba ugu maro muraadku maaha mubaaxnimadani way kala duwanaanaysaayo loogama jeedo inuu gaalnimo kala mid yahay siduu sheikhuba caddeeyey qolada khawaarijtu waa deliishadeen xadiiskanoo waxay yidhaahdeen de waxay u daliil tahay arrinkaasoo kale in lagu gaaloobayo kabaa'iru dunuubka dee waa ku gaalaysiyaan ama wax ka mida ah. laakiin daliil uguma jiro daliil uguma jiro muraadka looga jeedaa waxay tahay xagga ibaaxada dhiigga ayaa isku mid ka noqonaysaan labada sababoodee kala bannaysay haba kala duwanaatee oo isaguna dee kufri yacni markaa ayaa markaa hore banneeyey weliba markaa waxaa inxiraabana la socoto yani kufri kaafir xarbiya inuu yahay ayaa markaa bannaysay dhiiggiis xaaladda hore kanna waxaa bannaynaysaa qisaas hadday warasadii doortaan laakiin waxaa baajin kara haddii mas'aladu aynay markaa isaga u caddayn oo ta'awul uu ku dhaco ta'awulku qisaasta waa baajiyaa laakiin maadaama marka waaqaca dhacday aynay ahaynoo xukunkuun sidiisa la sheegaayo itlaaqiiba hadda uuna sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu sheegay usaamaynu arki doonnaayo isagaa dee arrinkii yacni uu weydiinaayey sameeyey dee lamana qisaasina waxa loo qisaasi waayo waxay tahay waxa weeye ta'awulba arrinkaas ku dhacay masaladuna uma caddayn laakiin nebigu wuxuu u caddaynaya calayhi salaatu wasalaam miqdaad intaynay dhicin ka hor xukunku inuu saayay waxaa laga qaadanayaa xadiiska ninka gaalka ah ee gaalnimada ku sugnaa ee soo diriir tegay muslimiinta inuu la diriroo la dagaalamo u yimi dagaalkiina galay dhibaabo geystay dhibaabihii markuu geystay dabadeed hadduu xaaladdaa ashahaato inuu noqonayo macsuumu dam oo daahirkiisa lagula dhaqmaya qaraa'inta iyo amaaraadkaa sidaan ku tusinaya iyo calaamaadka iyo inaan la odhanayn iyo danni haaliba ku tusinaya inayn daacad ka ahayn iyo ya xadiiska dambena waa inoo sii caddaynayaa waxay ku tusinaysaa inaan kullu daalika waxba lagu dhisan daahirkaa ka muuqde uu muujistay oo shahaadada ah baa dhiiggiisii lagu dhowrayaa lagu daynayaa marka waxaweye dadkii in axkaamta adduunyo daahirkii lagula dhaqmaayo sirahoodii waxay qarsanayaanna allah looga hadhayo ayaa xadiisku daliil u yahy islaamnimadan uu muujistay baana wixii hore ka ridays amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah miyaanad ogayn camarow islaamnimadu wixii ka horreeyey inay dumiso oo baabi'iso miyaanad ogayn caynkanuu sameeyey sidan buu sameeyey waxba ku dhismi maayo waxaa kaloo laga qaadanayaa islaamnimadu inay ku sugnaanayso aslamtu lilah hadduu ruuxu yidhaahdo inuu muslim ku noqonaayo walow shahaadatayn bayaan laga maqlin aslamtu lilah lafdi kastoo islaamnimo tilmaamaya shahaadataynkai ha noqoto wax shahaadateynka la macnaa ha noqoto aslamtu lilah ha yidhaahdo innii muslim ha yidhaahdo wuxuu ku noqonayaa kullu daalika muslim buu ku noqonaya xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu islaamnimo ictibaariyey oo ka soo qaaday muslimnimo inay tahay islaamnimo saba'naa saba'naa qoladii tidhi sida xadiidka bukhaarigu sheegaya khaalid ibnu weliid baa nebigu diray calayhi salaatu wasalaam jihaad buu diray khaalid wuxuu u tegay qolo uu gaalnimo ku ogaa ayuu markaa weeraray gaalnimaanu ku ogaa markaasay waxay is yidhaahdeen waxaad sheegtaan inaad muslimiin tihiin markaasay yidhahdeen saba'naa saba'naa saabi'iin baanu noqonnay saabi'iin xadiisku waa saxiixa saba'naa saba'naa walam yuxsinu an yaquuluu aslamnaa aslamnaa inay yidhaahdaan may wanaajinoo may garan saba'naa saba'naa saabi'iin baanu noqonnay waxay uga jeedeen waa islaamnay waatay odhan jireen maxamed waa saabi oo ciddii diin ay ku sugnayd ka baxda oo diin kale u baxda saabi bay odhan jireen saabi'iintiina mushrikiin iyo muwaxidiinba waa leeyihiin khaalid waa laayo wuxuu u qaatay dee inaanay islaamin banu jadiima la odhan jiray nimankaas banu jadiima daliilfaalixiinku wuxuu qorayaa dabcada kolley aan hayo banu khusayma lakin waa ala waa banu jadiima xadiisku wuxuu sheegayaa fawadaahum nabiyu sala allahu alay waslam cindih nimankii nebigu calayhi salaatu wasalaam diyadeedii waa bixiyey waana tuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid allah waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyey waxa khaalid falay wuxuu khaalid sameeyey aan kaaga beri noqonaya markaa saba'na baa la ictibaariyey inay islaamnimo tahay taasaa la ictibaariyey gabadhii jaariyada ahayd ee addoonta ahayd nebigu wuxuu weydiiyey ayna allah qaalat fi asamaa qaala man ana qaalat rasuulu allah qaala actiqha fa inaha mu'mina islaamnimadeedu intaa inay ku sugnaatay ayaa nebigu ictibaariyey calayhi salaatu wasalaam wahaakada ahlucilmiga qaarkood waxay aan shay kastoo khasaa'ista islaamka ka mid ah hadduu ruuxu la yimaado islaamnimadu waa ugu sugnaanaysa cala sabiil mihaal nin gaala waxaa lagu ogaa gaalnimo sidii gaalnimo loogu ogaabaa waxaa la arkay shahaadadii lagama maqal isagoo tukanayaa la arkay wuxuu akhrinaya lagama warqabo shahaadadiina lagama maqal waxaa la arkay salaaddii duhur isagoo dadka la tukanaya waa tegey casarkiiba haddana yimi waa la tukanayaa maqhribkuu haddana yimi waa la tukanayaa wax istiiza ayuu wax ka muuqdaa ma jiro culamada qaarkood waxay ijmaac ku soo rareen in islaamnimo loo xukumayo ya saas aawadeed bay culammadu yidhaahdeen yacni saxiixu wuxuu yahay shay kastoo khasaa'ista islaamka ka mida ah hadduu gaalku muujisto waa loogu xukumayaa islaamnimo sidaas ay yidhahdeen xadiiska saddex boqol iyo siddeed iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo saddex wa can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma qaala bacaanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ila alxuraqati min juhayna usaamat bnu zayd waxau yidhi bacaanaa waana diray rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ila alxuraqati shilibka ama lafta xuraqa la yidhaahdo ayuu noo diray waa jilib yacni juhayne ka mida bacdi culammada ka mid oo yidhi waa jiraan mawdic baa xuraqa laodhan jiray laakiin isma diidayso waxaa dhici karta magicii qabiilka meeshana in lagu magacaabo ila lafta ama jilibka xuraqa la yidhaahdo noo diro min juhaynata qabiilada juhayna la yidhahdo ka mid a fa sabbaxna alqawm waxaannu ku waabariisannay qowmkii gaalada ahaa ee naloo diray ee xuraqa ahaa baanu ku waaberisanay calaa miyaahihim meelihii biyahooda ahaa ee ceelashooda ahaa ee biyaha ka cabbi jireen ayaanu markaa ku waaberisanay ila xoolahay usoo urursanayaanoo kolle waa kusoo ururayaan meesha biyaha waa ka dhaansanayaan waa la dagaalameen walaxiqtu ana wa min alansaari rajulan minhum waxaan haleelay aniga iyo wa rajulun nin anigoo usaamo ah iyo wa rajulun nin min al ansaari ansaarta ka midii rajula nin baanu haleellay nin baanu haleellay bimacnaa doonnay inaannu haleello ninkaasoo minhum iyaga ka mid a falammaa khashiinaahu markaannu ku daboolnay waxaa looga jeedaa seefihaannu ku dhoweyno sare u qaadnay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ayuu yidhi laa ilaha ila allah buui fa kafa canhu alansaariyu waa ka gacan haystay markaa kii ansaariga ahaa waa iska daayey wa tacantuhu birumxi warankii baan geliyey xataa qataltuhu ilaa aan ka dilay falama qadimna almadiina markaanu madiina nimi balaqa dalika anabiya sala allahu aleyh wasalam warkaasi wuxuu gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa usaamatu usaamow aqataltahu ma waxaad dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu yidhi laa ilaaha ila allahu dabadeed miyaad dishay qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innamaa kaana wuxuu ahaaday oo qura mutacawidan mid magan gelaaya kelmadda uu ku dhawaaqayo iyo islaamnimada fa qaala wuxuu yidhi aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markuu laa ilaha ila allahu yidhi dabadeed fama zaala yukariruha famaa zaala kama bixina wuu ahaa yukariruhaa inuu celcelinaayo xataa tamanaytu ilaa aan jeclaystay annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm anigu lam akun inaanan ahayn aslamtu mid islaamay inaanan ahayn qabla dalika alyowmi maalintaa ka hor inaanan islaamin ee maalintaasun islaamnimada kow ay i tahay ilaa aan ka jeclaystay muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxaa ku sugnayd faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha ila allah wa aqaala ma wuxuu yidhi laa ilaaha ila allaahu buu yidhi wa qataltahu markaasaad dishay yacni isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi qultu waxaan yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inamaa qaalahaa wuxuu u yidhi oo qura khawfan min asilaaxi baqasho uu ka baqanayo daraaddeed min asilaaxi hubka uu ka baqanayo daraaddeed buu u yidhi daacad iyo niyo kama ahayn wuxuu leeyahay dee daahirka iyo muuqaalka markaad ka eegto muuqa uma eka inay dhabka ahayd danniga khaalibka ahi waa inay markaa ahayd seefta kaga badbaad oo kaga baxso qaala wuxuu ihi afalaa shaqaqta can qalbi qalbigiisa maa dilaacisi xataa taclama ilaa aad ogaato aqaalahaa miyuu ka yidhi qalbigiisa am laa mise qalbiga kama odhan si aad si aa u ogaato maad qalbigiisa haddaad dillaacisi miyuu dilaacin karaa ogaan karaa marka maadaama qalbigiisa adigu aanad daalacan karin oo ogaan karin inay niyad ka ahayd iyo inay ka ahayn inay dhab ka ahayd iyo inay ka ahayn inaad daahir ka dhaafto kuma bannaanayn baa macnuhu dhacay famaa zaala nabigu kama bixin calayhi salaatu wasalaam yukariruhaa calaya inuu igu celceliyo kama bixin aqataltahu bacdama qaala laa ilaha ila allah aqaala laa ilaaha ila allah waqatalta yacni saa inugu celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan jeclaystay annii aslamtu yowmaidin inaan maalintaa islaami lahaa ilaa aan ka jeclaystay yanii maalan waxaan jeclaystay buu leeyahy maalintaa inaan islaami lahaa islaamnimadu kow ii ahaan lahayd oo dembigaas aanan geli lahayn aniga oo muslim ah ee si markaa dembigaasi iiga hadho inaan maalintaa islaami lahaa oo islaamnimadu maalintaa kow ii ahaan lahayd lianna alislaama yajubu maa qablah saasaan tamaniyey laakiin wakhtiga la joogo wuxuu tamaniyayaa in islaamnimo markan hor u ahaan lahay saasuu tamaniyay laakiin tamani u kufri wakhtigan tamaniyaya maa walahi maalintaas inay islaamnidu kow yay ahaan lahayd baan jeclaysan lahaa marka maalinta iyo haddaba waxa weeye waa islaamnimadii inuu ku sugan o ictiqaadsan yaho markaa ku sugan yahay baa jirta wax islaamnimo khilaafsanna ma tamaniyayo alxuraqatu bidammi alxaa'i lmuhmalati wa fatxi ra lafdiga alxuraqa waxay ku sugan tahay xaada godaalkeeda xaadaasoo almuhmalati tii aan dhibcaha lahayn ahaatay waa dabdun bilxuruuf wa fatxi ra iyo ra'da korrigeeda alxuraqa batnun min juhayna batnun waa jilib yacnii carabta waxa weeye batni iyo fakhid iyo bay ka cabiraan oo qabiilkii waxaa laga dhigayaa sidii qof oo kale markaa dee calooshii way ka hoosaysaa xaggii madaxa soo ma ya marka hoos loo dego meel waxay odhanayaan waa batni marka hoos loo sii dego waxay odhanayaan waa fakhid waa bawdo kan hore waa calool kan kalena waa bawdo hoos baa markaysaa loo sii degay haddamaarata marka calaa kulli xaal waxaa loo jeedaan waa jilib ka mida iyo laf ka mida juhayno ka mida alqabiilati almacruufa juhaynadaasoo ahaatay qabiiladii la yaqaanay wa qowluhu mutacawidan ay muctasiman biha min alqatli laa muctaqidan laha mutacawidan waxaa looga jeedaa mid waxa weeye isku ilaalinayo isku daafacaya biha kelmadda uu ku dhawaaqay min alqatli dilka iskaga daafacaya iskaga ilaalinaya laa muctaqidan laha mid rumaysan maaha mid rumaysan maaha xadiiskan soo socdaa waa la macno aan ku daro xadiiska saddex boqoliyo sagaaliyo dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo afar wa can jundub ibni cabdillaahi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bacasa bacsan min almuslimiina ilaa qowmin min almushrikiin jundub ibni cabdillaahi waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam bacasa bacsan uu diray ciidan ciidan la diru diray ciidankaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida wuxuu u diray ilaa qowmin min almushrikiin yacnii dad gaaladii ka mida ayuu u diray wa annahum iltaqow way kulmeen ciidankii muslimiinta la diray iyo qowmkii gaaladaabaa kulmay goob bay ku kulmeen fa kaana rajulun wuxuu ahaa nin min almushrikiina gaalada ka midii idaa shaaa hadduu doono an yaqsida ilaa rajulin inuu u qasdo dilkan nin hadduu doono inuu u qasdo ay ilaa qatli rajul ninkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida qasada lahu waa u qasdaayey oo faqatalahu waa dilayey nin khatar u ahaa ya nin gaalada ka mid oo dagaalyahan uu ahaayo cidduu doono inuu dilo intuu abbaaro ayuu dilayey wa anna rajula min almuslimiina qasada khaflatahu nin muslimiinta ka mida ayaa wuxuu u qasday oo doonay khaflatahu moogganaantiisuu doonay maraanu dhaadayn wa kunnaa nataxaddau waxaanu ahayn buu ihi qaar ku sheekaysta annahu usaamatu bnu zayd raawigi wuxuu leeyahay ninkaa markii looma magacaabin ee wuxuu yidhi laakiin waxaannu ku sheekaysan jiray ninkaa u qastay ee muslimiinta ah ee wakhtiga khaflada aan ah la eegtay wuxuu ahaa usaamat bnu zayd saasaannu ku sheekaysan jiray falamaa rafaca calayhi sayfa markuu seeftii kor qabtay oo arkay seefta inay dul hadhsanayso oo ku soo socoto qaala wuxuu idhi ninkii laa ilaaha ila allaah ayuu yidhi laa ilaha ila allah buu ku dhawaaqay faqatalahu ninkii muslimkaa waa dilay fa jaa'a albashiiru ka bushaaraynaya ayaa yimi ilaa rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi fasa'alahu nebigu waa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wa akhbarahu waana uga warramay ninkii bushaaraynayaa nebiga uga warramaya xataa akhbarahu akhbaartii waqcada iyo markuu uga warramaayey bimacnaa waxa weeye dagaalka iyo siduu u dhacay ee nimankii sida looga guulaystay umurahaas ayuu ugu bushaaraynaya uga warramayey xataa akhbarahu ilaa uga warramay khabara arajuli kayfa sanac ninka warkiisii kayfa sanaca sidee buu sameeyey ilaa uga warramay yacni qisadii caamka ahayd iyo guushiibuu markii hore uga warramayey markii dambeu khabarkan khaaska ee goobta dhexdeeda ka dhacay uu iyadana gaar ugu sheegay fadacaahu markaasaa nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam fasa'alahu waa weydiiyey ninkiibuu u yeedhay yacni arrinka sameeyey oo ninkaa dilay fasa'alahu waa su'aalay nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu ku yidhi lima qataltahu maxaad u dishay bimacnaa hadduu laa ilaaha ila allahu yidhi maxaad u dishay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow awjaca waa xanuujiyey ninkaasi filmuslimiina muslimiinta muslimiinta waa xanuujiyey wa qatala fulaanan hebel buu dilay wa fulaanan hebel kaluu dilay wa sammaa lahu nafaran wa lahu nafaran wuxuu u magacaabay dhowr nin ayuu u magacaabay nafar waxaa la yidhahdaa ilaa toban wax ku dhow intaasoo nin buu dilay wa innii xamaltu calayhi ninkaa waxa weeye waa isku kallifo waa isku qaaday xamala calayhi waa marka la isku qaado falammaa ra'a sayfa markuu seefta arkay qaala laa ilaaha ila allaah laa ilaha illa allah buu yidhi laa ilaaha ila allah ayuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi aqataltahu miyaa dishay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah wuxuu uhi sidaad ku samaynaysaa laa ilaaha ila allahu idaa jaa'at markay timaaddo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame markay timaaddo sidaad ku samaynaysaa qaala wuxu uhi yaa rasuulalahi rasuulki ilaahayow istakfir lii ilahay dembidhaaf iga bari qaala wuxuuhi wa kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah saad ku samaynaysaa laa ilaaha ila allahu idaa jaa'at markay timaado laa ilaaha ila allah yowma alqiyaamati maalinta qiyaame markay timaado maxaad ku samayn fa jacala wuxuu gudagalay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yaziidu cala an yaquula inaanu ka kordhin inuu yidhaahdo kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida ja'at yowma alqiyaama saad ku samaynaysaa laa ilaaha ila allah hadday maalinta qiyaamo timaado saad ku samayn rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkan iyo xadiidka horeba wuxuu tilmaamaya in waxa weeye gaalkii hadduu ashahaato walow dhibaababa ha geysto goobta dhexdeedii ha ahaato markii laga guulaystay oo bimacnaa seefta la dul hadhiyey ha ahaato islaamnimada uu islaamaa way anfacaysa dhiiggiisuna wuxuu noqonayaa inaanu bannaanayn in la daadiyo axkaamtii adduunyada in daahir lagu dhisaa ayaa laga qaadanaya haddaad eegto malayaasha waxa inoo soo degdegaya dee waxa inoo soo degdegaya waa inaan dhabka ahay waayo ninkani markuu gurigiisii joogay iyo markuu dhulkiisii joogay ma ashahaadan intaanu dagaalka soo gelin ma ashahaadin intaanu dhibaabo geysan ma ashahaadin yacani waxa weeye waa nin gaal ah oo diriir u yimi oo islaamka inuu la dagaalamo u yimi oo dagaalkii fuliyey oo dhibaabo geystay dhibaababa ha geystee intaan seefta la dul hadhin ma ashahaadin markii seefta la dul hadhiyey xaaladdaasu u malaha inoo soo degdegaya waa inay dhabka ahayn sooma lakiin malaha waxba laguma dhisin maaha wax lagu dhisay sharcan ma jirto ya walow danniga iyo malaha soo degdegaya haba noqoto inay dhab ka ahayne xukun ku dhisani ma jiree waxaa la odhanayaa ma yidhi hadduu yidhi in gacanta laga laabta yahay dhab ha ka ahaato ama yana ka ahaan haddaynay ka ahayna allah baa xukunkeedu u yaallaa axkaamta adduunya wa cala aahir waa cala daahir taasay ku dhisan tahay oo laga qaadanaya tashdiidka nebigu adkaynayo uu ku celcelinayo waxay caddaynaysaa yacni xukunkaasi siduu adag yahay caddaynaysa xukunkii islaamnimona in loo xukumayo ayaa laga qaadanaya hadduu haddaba saa ku dhinto oo markaysagaa yacni isagaan ashahaadin jirin uu ashahaato oo aan shahaadadii risaalada laga maqlin fursad la yidhi shahaadada ku darna aynay dhicin ilaa waxa kala duwan mar la yidhi ku daro uu ku dari waayey uu diiday iyo mar kale kala duwane xaalka caynkaasa markuu ashahatay dabadeed oo tawxiidkii qiray markii horena mid aan qiri jirin uu yahay adaahiruta kalena waa inuu ictiqaadsan yahay oo racsan yahay saas aawadeed haddii waxa weeye wakhti yacni markaa arrinkaa lagu ilzaamiyey oo uu diiday ayna jirin insha allahu aakhirana waa anfacays laakiin iyadoo wakhtigii uu sii nool yahay ninkii shahaadadii tawxiidka mooye risaaladii aanu ku darinoo markaysa marnaba aanu ku dhawaaqin ta ay sheegayaan culammadu waxaa lagu xambaaraya intaa looga jeedo intaa looga jeedo axkaamta adduunya inay daahir tahay adillo badan baa loo daliishadaa sheikhuna aayaad iyo axaadiis waa soo arooriyey aayaad qur'aanah iyo axaadiis nebi axaadiista aanu sheegin waxaa ka mid a ah isla mawduuca ku saabsan ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hebel inaan dilo hallay ogolaado waayo waa munaafiq markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaysa yatashahad miyaanu ashahaadan riwaaya kale waxay sheegaysaa alaysa yaquulu ashhadu an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuul allah qaala bala walaa shahaadata lahu waa ashahaataa laakiin shahaado ma leh waa munaafiq waa ashahaataa laakiin shahaado ma leh alaysa yusallii qaala bala walaa salaata lahu waa tukadaa laakiin salaad ma leh waa munaafiq qaala ulaa'ika aladiina nahaani illaahu can qatlihim kuwaasi waa kuwa ilaahay ii diiday dilkooda ya riwaayo kale ama xadiis kale wuxuu sheegayey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi wala ashuqa butuunahum saxiixaanu ku sugan yahay labaduba aniga layma farin oo layma amrin inaan dadka marka waxaweeye calooshooda an anqiba can quluubi innaas dadka qalbiyadooda inaan baadhbaadho iyo uurkooda inaan jeexo layguma kallifin oo layma amrin daahirkaa waxay muujistaan bis inaan kula macaamilo unbaa isaaran inii lam umar an anqiba can quluubi innaasi wala ashuqa butuunahum marka daahirkii in lagula mucaamilayo ba adiladaas kutusinaysa waxaa jira weliba ijmaacyadii culammadu inay saa tahay xukunku oo sheikhu baabaystay baa culammada islaamka ku ijmaacsan yihiin ahlucilmi badan baa ijmaaca soo raray culamada ijmaaca soo rartay inay axkaamta adduunya daahir ku dhisantao daahirkaa lagula mucaamilayo lagu socodsiinayo wixii sirna ilaahay loo tala saaranayo ya ee wixii ka muuqda bes lagula mucaamilayo ijmac culamada ku soo raray waxaa ka mid a ah alimaam alqurtubi kitaabkiisa tafsiirka fii tafsiiri suurati nuur wuxuu ku soo noqlinaya culamado dham inay ku ijmacsan yihiin waxaa ka mid a ah alxaafid ibnu xajar fii sharxi saxiix albukhaari fatxulbaariga qatlulmurtad markuu baabkaa ka hadlaayo ayuu ku soo naqlinaya culammadu inay ku ijmacsan yihiin axkaamta adduunya daahirka in lagu socodsiinaayo wixii sirana ilahay loo tala saarayo waxaa ka mid a ah ibnu mulaqin alxaafid ibnu mulaqin baa ka mida oo isaguna markaa shuraaxda bukhaari ka mida altawdiix ee kitaabkiisa markaa sharxa bukhaariga isaguna ijmac culammadu ku soo raray waxaa ka mid a alxaafid ibn cabdilbar xaafid almaqrib labadiisa kitaabe altamhiid iyo alistidkaar labada wuxuu ku soo naqlinaya culamadu inay ku ijmacsan yihiin axkaamta adduunya daahir in lagu binaynayo oo daahirkaa dadka lagula mucaamilayo lagu xukumayo ayuu kusoo naqlinaya ijmac culama badanoo kale ayaa soo naqisay xataa kutubta fiqiyadaay ku taallaa oo ibnu xajar alhaytami sharaxa minhaajka tuxfatulmuxtaajka waxau isaguna soo naqlinayaa culammada markaysa waxaan markaa tidhi waa ijmaac oo isaguna ku raali noqonaya shawkaani nayl awtaarku usoo naqlinayaa hadalka xaafid ibnu xajar oo uu ku raali noqonaya iyo culamo kaleba marka qur'aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii culammada ayaa intuba xukunkaa sidaa kuugu tilmaamaya markaynu leenahay daahirkaa dadka lagula macaamilaya khayr iyo sharba waa saas afarkan cumarna waa caddaynaya in khayr iyo sharba daahirka lagula macaamilayo iminka dadka qaarkood baa waxay sameeyaan inay waxyaala ku hadlaan hadalla kufriya dad markaa loo aaminsan yahay dadka qaar u qabaan inay dad wanaagsan ahaayeen markaasaa waxaa laga soo raraa hadalla kufriya gaalnimo ah markaasaa shiikhu saa uma jeedee qasadkiisu caynkaa maahay waa sidan iyo sidan ya hadda daahirku waa kufri markaasay leeyihiin marka wa sidaa maahe muraadka uu jeedaa waa sidainaysan oo muraadkaama waxbaa ku dhisan wax ku dhisan ma jiro imaam alxaramayn waxa uu yidhi qaala alusuuliyuun culammada usuulku waxay yidhaahdeen man nataqa bikalimati alkufri wa admara tawriyatan kafara daahiran wa baatina culammadii usuulkao dhan buu u tiiriyey cidda u tirinaysaa waayo waa imaamu alxaramayn oo culammadii qarnigii shanaad ka mida ya shaykhuulmadhab fii zamaani wuxuu yidhi culammadu usuuliyiintu waxay yidhaahdeen man nataqa bikelimati alkufri qofkii ku dhawaaqa kelmadda gaalnimada ah wa admara tawriyatan macno kale inuu uga jeedana u qastoo qarsada wa admara tawriyatan tawriyuu markaa niyooday oo qarsaday inuu muraadkiisu wax kale yahay kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaaloobay waxaa la xukumayaa inuu gaal yahay kor iyo kalba waxna u tari mayso niyada uu niyooday oo macno kala qarsaday inuu uga jeedaa waxay ka anfacaysaa ma jirto waxay ka anfacaysaa ma jirto alimaam albiqaaci oo culamada ka mid ee hadalka imaam alxaramayn waa soo naqlinaya kitaabkiisa tanbiih alghabi ila takfiir ibni carabi waana kitaab muhima wakadalika ibnu xajar alhaytami wuxuu ku soo raraya qawaaic lislaam kitaabkiisa la yidhahdo wuxuu yaro ictiraadayaa uun wa baatinan hoosta inuu gaal ka yahay meel la xukumaya taasuu xoogaa niqaashaya laakiin ta kale waa sallimaya sida uu imaam alxarmeyn sheegay baana saxan wuxuu yaro ictiraadoo niqaashay uun ta ku saabsan wa baatinan hoosna waa ka gaaloobay oo bimacnaa kor iyo kalba gaal buu ka yahay ayuu kalka eh, yani niqaashaya inta kale waa sallimaya waxaynu saa u leenahay yacni niman badan baa waxay aad ugu nuxnuxsadaan inay hadallada kufriga ay doonaan inay awilaan oo yidhaahdaan ama majaas baa looga jeeda ama macno kale uga jeeda ama wax la mida weeye ama yacni markiisa weli ilaahay weeyaane waa in eh, macno wanaagsan loogu xambaaraa waa in markaysa marka waxaan yani la yidhahdaa muraadkiisu sidan ma aha daahirka u aragnaa waxa ku sugan cibaaradu siday tahay laakiin macnuhu uga jeeda garan mayno waxa uga jeediye niyadiisa inama saaree hadduu hadalku kufri yahay oo uu daahir ama sariix ku yahay kufriga kufrigii waa loogu xukumaya marka xukunka ku saabsan axkaamta adduunya daahir baa lagu dareerinayaa khayr iyo sharba in daahir loogu dareerinayo waa siday tahay weeyi siday tahay weeyaan halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk